alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu insha allahu tacaalaa waxaynu bilaabeynaa kitaabkeenna horey aan ugu ballansanayn oo ahaa khulaasatu nuur lyaqiin fii siirati sayidi lmursaliin oo iska lahaa cumar ibnu yaxya ibnu cabdiljabaar raxmat ullaahi caleyh maantay taariikhda islaamka waxay mareysaa bisha jamaadul uulaa labaatan iyo lix kun afar boqol afartan iyo kow labaatan iyo toddobaaan rajeynaya inay tahy labaatan iyo toddobo sanadkana waa kun afar boqol afartan iyo kow waxay waafaqsan tahay labada kun iyo labaatanka bishii koobaad january labaatan iyo labadeeda kitaabkan waa kitaab khulaaso ah kuna saabsan siiradii nabigeena sala allahu caleyhi waalihi wasalam ee mawaadic aada u tiro badan oo muhimana ka hadlaya musanifka kitaabka iska lehna kitaabka wuu qaybiyo qeybuu ka dhiga musanifka kitaabka iska leh saan sheegnay magaciisa cumar baa la yidhaahdaa aabihii yaxyaa la yidhaahdaa awowgiina cabdiljabaar baa la yidhaahdaa mu-alifka wuxuu dhashay kun saddex boqol iyo labaatankii markay ahayd hijradu waxaana la oofsaday kun saddex boqol sagaashan iyo kow hijradu markay ahayd waxaa nin aada u wanaagsan oo ummadda anfacay ikhlaas badanna aan ku tuhmayno mu-asasadii ugu horreysay oo dumar ah si gooni a wax ugu bartaana sacuudiga ka aasaasay meelo badanna kitaabkiisa ilaahay subxaana wa tacaala ummadda uu ku anfacay luqooyin badanna lagu turjumayo aada u tiro badan kitaabka ayaynu akhriyeynaa siiradii nebiga iyo siiradii khulafaa uraashiduun ayuuna ku saabsan yahay gabagabadana wuxuu raacin doonaa wiilkii nebigu owah u ahayo sayidka ahayo qeymaha badnaa oo cali bn abi aalib u dhalay waan sheegi doonaa insha allahu tacaala siirada nebiga barashadeeda wax badan buu qofku ka faaiidahayaa in badan oo ka mid a ah sabab nusuulka qur-aanka ayadihiisa siirada nebiga lagu bartaa sal alla aleyhi wasalam qaab nololeedkii nebiga ee waqaa iyo dagaaladii uu galay ee ku-xirnaanshihii ilaahay duruufta ay dadkii muslimiinta ahaa usoo mareen diintan islaamka faa-iidooyin badan bay leedahay siirada nebiga sala allahu caleyhi wasalam marka kitaabkaynu bilaabanaynaa insha allahu tacaala musanifku wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim bismi ilaahay magaciisaan ku bilaabaya allihii arraxmaan ee naxariista guud ahaaneed naxariisanayay oo khalqiga gaarsiinayay allihii arraxiim ee naxariista gaar ahaaneed naxariisanayay oo makhluuqiisa mu'miniinta ah oo rumaysan si gooniya ugu naxariisanayay alxamdu mahadi lilaahi alla ayay u sugnaatay alladii allahaasoo hadaa hanuuniyey cibaadahu addoommadiisa biqasasi alkhaabiriina kuwii tegay qisooyinkoodii iyo ka waramidooda qasas waa sheekooyin alkhaabiriinna waa dadkii tegay taariikhdoodii iyo marka laga waramo ummado badan oo inaga horreeyay oo halaagsamay baa jira ummado badan oo inaga horeeyey oo dhimasho sharafle ku dhintay baa jira oo wanaagsan oo muslimiin ahaa ayagaa marka laga waramo kuwii xumaana meeshay ku dambeeyeen kuwii samaana meeshay ku dambeeyeen ilaahay addoommo badan buu sabab wuxuu uga dhigaa intay qisooyinkaa fiiriyaan inay casharo iyo duruus kala baxaan marka kabacdina sida ay ku hanuunaan wa jacala ilaah wuxuu ka yeelay haa qisooyinkaas cibratan waana qaadasho litaabiciina kuwa xaqa raacaya ilaa yowmiddiini is-abaalinta maalinkeeda laga gaaro maalinka qiyaame wasalaatu ammaan iyo wasalaamu nabadgelyo calaa sayidinaa sayidkeenna dushiisa ha ahaade sayidkeennii muxamedin maxamed ah calayhi salaatu wasalaam alladii sayidkaasoo kaanat ay ahaatay xayaatuhu noloshiisu mamluu'atan mid laga buuxiyey bimakaarimi alakhlaaqi akhlaaqda teedateeda wanaagsan wa maxaasini sifa wa maxaasini iyo sifooyinka wan wanaagsanay haboon wa calaa aalihi nebiga ehelkiisa dushoodana salli iyo salaami ha ahaato iyo wa saxbihi nebiga saxaabadiisa alladiina kuwaasoo ittakhaduu ka yeeshay siiratahu nebiga qaab qaabnololeedkiisii nibraasan faynuus ay u ifsadaan linashri diini diinta faafinteeda xataa wasaluu ilaa ay gaareen diintana ay gaarsiiyeen ilaa jidaari siini jaynaha derbigiisa sharqan xagga bariga wa qalbi urubata yurub dhexdeeda qarban xagga galbeedka marka la yidhaahdo saxaabadii nebi moxamed sala allahu calayhi waalihi wasalama wa radia allaahu canhum nebi maxamed diintii hadday ka xambaareen oo ka qaadeen adduunka meelaysan diin gaarsiin ama ayaga uusan gaarsiin ama dadkii ayaga wax kasii qaatay iyo kuwii kaleo kasii qaatay ilaa maanta lasoo gaaro meelaysan diin gaarsiin lama arka la odhan kara hadday jirtana waa waa shay aada u yar wey waxayna ka yeesheen faynuusta ay ifsadaan oo ay dadka wax ku gaarsiiyaan siiradii nebi moxamed sala allahu calayhi waalihi wasalam say diinta ilaahay u faafiyaan ahalka nebigu marka laga hadlahayo xagga waxa weeyaan islaamka iyo imaanka marka laga hadlahayo waa qof kasta oo nebiga rumeeyey sala allahu calayhi waalihi wasalama diintiina ku toosan sakada iyo marka laga hadlahayana dadka aan sakada wa ku qaadan ayaa ehel loo yaqaanaa oo banuumutalib iyo banu haashim ah saxaabi waxaa la yidhahdaa qof kastoo nebiga la kulmay sala allahu calayhi wasalama rumeeyey sidaana ku geeriyooday walow hadduu doono riddaha soo kala dhexgashe wa bacdu intaa ka bacdi falamaa goortii kaanat ay ahaatay siiratu rasuuli rasuulka qaab nololeedkiisa sala allahu caleyhi wasalam akbara muhadibin mid hufa midka ugu weyn linufuusi nufuusta nafafyaalka aljaamixati ee caasiyada ahoo madaxa adag wa acdama madarasatin madarase midda ugu weyn oo taqrisu ku tallaasha fii nufuusi nash-i dadka soo koraya nafafyaalkooda al iimaana iimaan alqawiya ee xoog badan siirada nebiga nafta qalafsan ee madaxa adag iyo dadka soo korayo da-yartaa labadaba marka lagu aqhriyo qaabnololeedka nebi maxamed iyo siiradiisa akhlaaqdiisa dhaqankiisa gobanimadiisa deeqsinimadiisa cibaadadiisa sabarkiisa geesinimadiisa qofkii dhab wax u raadinaya markuu dhagaysto waxay ku abuureysaa aliimaan alqawiya iimaan xoog badan ayay ku abuureysaa wa ashicatahu iyo iftiinkiisa asaxiixata ifiyow wa quwata aliraadati iyo doonitaan xoog badan iyo wal istimsaaka qabsasho bilxaqi xaqa la qabsado oo qofku markuu arka nebiga qaabka inta loo dhibay uu diintiisa haddana ugu adkaystay wuxuu leeyahay alailahi nebi maxamed ku daya sala allahu caleyhi wasalam wataxalli iyo isku qurxin biashrafi alakhlaaqi akhlaaqda teeda ugu sharafka badan la isku qurxiyo wa akrami alkhisaali iyo arrimaha midka ugu karaamo sharaf badan ra-aytu waxaan arkay an ulakhisa inaan soo gaabiyo litalaamiidi almadaarisi madaarista ardada dhigata al ibtidaaiyati ee bilowga ah duruusan casharo oo min siiratihi nebiga qaabnololeedkiisi ka mid a ah sala allahu caleyhi wasalam biluqatin luqa ayaana ugu qorayaa yashulu u fudud calalmucallimi qofka wax akhrinaya tadriisuhaa inuu daraaseeyo luqa rakika aho aada u adag maaha waa luqo fudud baan ku qorayaabi wa cala tilmiidi ardaygana ay u fududdahay fahmuhaa maadada meeshaan ku qoran fahamkeeda iyo wa nudqu ku hadal biha ayada uu ku hadlo maadaamuu ardaygu bilow yahay naxwadii iyo asaasiyaadkii laga yaabay inuusan aada uga dhisnayn erayaal wanaagsan oo jilicsan oo ay fududahay xataa inuu la qabsado carabkiisi oo laxnigiisu yaraado ayaan ugu qorayaabi waqad ikhtartu waxaan doortay min alkutubi kutubtii xaggeeda altaariikhiyati ee taariikhda ahayd kitaaba nuuru lyaqiin fii siirati sayidi lmursaliin kitaabkaasaan doortay bi lyaqiin fii siirati sayidi lmursaliin keenaana magaciisu waxa weeye khulaasatu nuurulyaqiin kitaabkii nuurulyaqiin ahaa gabagabadiisii weeye marka waa laba kitaab kitaabka asalkaahi waa nuurulyaqiin fii siirati sayidi lmursaliin asagii baa la gaabiyey waa la khulaaseeyey khulaasatu nuurulyaqiin oo uu iska leeyahay taaliifu lmarxuum ninkii loo naxariistay alkhudariyi bik allah u naxariisto saasaan ilahay uga rajaynaynaa kitaabkaasaan doorto oo soo gaabiyeybu maxaad ku dooratay lictimaadihi cuskashadiisa cala alqur-aani qur-aanka uu cuskanaya iyo walxadiidi xadiidka siiradiisa qasas iyo wax aan jirin iyo wax aan sugnayn iyo kuma badna siirada kitaabkaas uu ku qoray aayadaha qur-aanka ah ama axaadiista kutubu siyar iyo kutubu taariikh wax badan baa ku qoran oo laga yaabo qeybo badan oo ka mid inay daciif yihiin qeybo israa'iiliyaad ay yihiin qeyba aysan sugnayn marka wuxuu leeyahay aragtidiisa markuu ka hadlayo aayadaha qur-aanka iyo xadiidka nebiga ayuu ninkaanu cuskaday saasaan ku doorta iyo wa shuhratihi caanbixiisa bayna alcaami dadka caamka guud ahaan iyo wal khaasi dadka khaaska ah ardada culummada dadka aqoonta goonida ule diinta agtooda caam buu ka yahay dadweynaha bulshada caadigaana agtooda kitaabkaasu caam buu ka yahay wa tanazuhihi iyo kitaabka ka hufnaantiisa can caatifatay lxubbi jacaylka xamaasadiisa uu ka hufan yahay iyo wal buqdi nicaybka allatii taasoo caatifadaasoo daacat ay dayacantay macahumaa la jirankooda labadaas labadee caatifatayo alxubbi jacaylka xamaasadiisa iyo walbuqdi nacaybka xamaasadiisa mid walba wuxuu wataa xamaasad gooni ah labadaba waxaa dayacantay alfaa-idatu faa-idooyin badan baa ku dayacmay min asiyari oo siirooyinka ka mid ah siirooyinkii markii la akhriyey dad badan baa si khaldan u turjumay dad badan baa dadki intay caatifad iyo xamaasad khaldan ku beereen bay si khaldan waxa weeyaan wax loo fahmay marka ma ahabiyo kitaabkan labadaba waa ka maranyah fa ina caatifata alxubbi jacaylka xamaasadiisu tajcalu waxay ka yeelaysaa kulla maa shay dhammaantii laysa aan ahayn bixasanin mid wanaagsan xasanan mid wanaagsan bay ka yeelaysaa shay kasta oo aan wanaagsanayn bay waxay ka yeelaysaa jacaylku uu ka yeelayaa wax fiican wa tajtahidu way ku dadaalaysaa fii ta'wiili laxawaadifi dhacdooyinka fasiridooda biwajhin weji ay ku fasirto laysa ausan ahayn fiihi dhexdiisa qadaabatun wax nuqsaan iyo ceeb ah jacaylku sheegaan u qabaa ka tan badan wax kasta oo dhacdaahoo siiradii uu ahriyay marka wuxuu isku deehayaa inuu kasoo saaro waxaan nuqsaan lahayn siirada nebiga maa wax laga hadlay sal ly sl siirado dhan baa laga hadlaya marka dad baa waxaa laga yaabaa jacaylka ka tan badanaya xamaasadu sax qofku waa inuu xamaasad leeyahy lakiin xamaasadiisu waa inay xuduud leedahay sharciga waa inay ilaalinayso nusuusta sharciga kitaabka qur-aanka iyo sunnada nebiga waa inaad adigu raacdide aadan ku talagelin inaad ayaga soo reebtid oo ayaga waxa wey inta soo laabtid soo luqun jabaartid oy hawadaada u hogaansamaan xataa maa addaa wixii gaarsiiyey minhaa iyada xaggeeda ilaa suquuti faacilihi arrinkaa qofkii sameeyey inuu dhacay iyo wa khaybatihi hangowgiisa inuu qof hangoobay noqday uu guul daraystay soo wax walba u tawiilinahayay u tawiilinahayay u leexinahayay oo xaqaa'iqdii jirtay iyo xawaadidtii geedi socodkoodii uga leexinahayay ayuu markii dambe wuxuu noqo qof indhaha dadka ka dhacay wa caatifat alkaraahati nicaybka ah ee waxaa weeye xamaasadiisu oo waxay ku cadfan tahay fa ina caatifata alxubbi inadaa ismigeedii bay ku cadfan tahay wa caatifata alkaraahati jacaylka nicaybka xamaasadiisuna tadcuu waxay dadka ugu yeeraysaa ilaa didi daalika arrinka asaga cagsigiisa iyo kasoo horjeedkiisa fa waxay ka yeeli alxasana shaygii wanaagsanaa qabiixan mid xun bay ka yeelaysaa shaygiioo wanaagsan nusuustiioo cad siiradiioo habboon ayuu il qaab daran inta ku fiiriyoo jiran buu wuxuu ka soo saarayaa wax qaab daran oo liita waxaan arkahay nin soo qorahaya oo leh alcasharatu lmubasharuun buu mid mid usoo qora fulaan fulaan waa quraysh abuubakar waa quraysh cumar waa quraysh cuhmaan waa quraysh cali waa quraysh jannada muqraysh keliya loo sameeyu leeyihi xadiiskiibuu arkay inay casharatu casharatulmubashariin reer qoys faamil ka dhasheen haddana nusuustii kale iyo adiladii kale iyo midna la aadi mahayo il xanuunsan buu ku fiiriya marka diintii marka muxuu usawirahayaa diin qabyaalaad ku samaysan oo qoys u xirxiran buu usawirayaa waa caaifatulbuqdi waana khalad fa waxay ka yeelaysaa alxasana shaygii wanaagsanaa qabiixan wax liita wa tastanbitu waxay kala soo dhexbaxaysaa min alkhayri shaygii wanaagsanaa sharan balaayo ayay kala soo dhexbaxaysaa sida qolyo gaalada ka midoo yidhi kitaabka qur-aanka ahaa wuxuu qabaa ilaahay keyrkii in la caabudi karo ay bannaan tahay haddii la yidhi war kitaabka qur-aanka ah xaggee kaga taala fahan khaldan uu qaatay buu sheegay ilaahay soo qur-aanka kuma oran waxaa weyan ilaahay barya ilaahay subxaanah wa tacala udcu llaha widcu raxmaan ama ilaahay barya ama raxmaan barya qur-aanka asaga marka wuxuu sheegay allaah iyo arraxmaan midkaad rabtaan in la bari karo marka waa laba magac waa laba ilaah halkaasu ku xambaar musanifku wuxuu yidhi waqad alxaqtu waxaan haleeshiiyey bikulli darsin cashar kasta khulaasatahu miidiisa iyo gabagabadiisa fa asalu llaha alle waxaan weydiisanayaa an yajcala inuu ka yeelo haa risaaladan iyo kitaabkan maqbuulatan mid la aqbalay wa khaalisatan mid khaalis u ah liwajhihi ilaahay wejigii alkariimi ee wanaagsan innahu alle calaa maa shaygii yashaa uu doono qadiirun mid kale weeye wa bilijaabati aqbalidana jadiirun alla ku haboon weeye inuu wax aqbalo cumar cabdiljabaar cumar bnu yaxya loo yaqaanaa laakiin cumar bn cabdiljabaar baa kitaab ku qoran musanifku wuxuu samayn doonaa intaa waa iska muqadimo kitaabkii baan gudagalaynaa kitaabka marka qaybo u qaybin doonaa halkan casharkeenan ugu horeeya addowr lawal min xayaati rasuuli sala alla aleyh wasalam min xayaati rasuulilah dowrka iyo kaalinta koobaad oo noloshii nebi maxamed ka mid a ah. wuxuu halkan ka bilaabayaa dhalashadii nebiga kaalinta koobaad waxay ku eg tahay ilaa nebi maxamed intuu afartan sano ka gaarayay intaas waa dowrul awal dowru thaani buu haddana bilaabi doonaa dowru thaani wuxuu ka bilaabanayaa nebi maxamed markii nebiga laga dhigay ilaa wuxuu soconayaa dowru thaani nebi maxamed hijradiisii sala allahu aleyh wasalam uu madiino yimid markuu madiine tegay dowr dowrka wuu joojinayaa markaa wuxuu bilaabayaa sana sanad inugu hadlo sanatulkooba sanatuluulaa sana thaaniya oo hijriya sana ilaa nebigu uu ka geeriyooday sal alla aleyhi wasalam wixii intaa ka dambeeyana siiratulkhulafaa ayuu bilaabi doonaa addowru kaalintii al awalu ee koowaad oo min xayaati rasuulilaahi rasuulka alleh noloshiisa ka mida sala allahu allaha u naxariisto calayhi nebiga dushiisa wasalama allaha badbaadiye adarsul awal casharka koowaad sayidunaa sayidkiini weeye muxamedun maxamed ah huwa asagu rasuulullaahi alla kuu soo diray weeye ilannaasi dadka ayuuna usoo diray kaafatan dhammaan xaalay yihiin wa aakhiru lambiyaai nebiyada kii ugu dambeeyey weeye wa imaamu rusuli rususha ilaahay hogaamiyahoodii weeye jaa-a wuxuu la yimid biddiini diinkii alislaamiyi islaamka loo nisbeeyey alladii diinkaasoo laa yaqbalu uusan aqbalayn allaahu alle yowma alqiyaamati qiyaamada maalinkeeda diinan diintaasoo hayrahu asagaan ahayn wa huwa nebigeenu min nasli saadaati qurayshin quraysh ugaasyadoodii dhabarkooda iyo salkooda ayuu kasoo jeedaa ashrafu qabiilatin qabiilatii ugu sharafka badnayd fii makata maka dhexdeeda makadii almukaramati ee la maamuusay wayatasilu wuxuu gaarayaa nasabuhu nasabkiisuu la xidhiiraa biismaaciila bni ibraahiima ismaaciilkii ina ibraahim ahaa calayhimaa nebi ismaaciil iyo nebi ibraahim dushooda ha ku sugnaato asalaamu nabadgelyi afar qodob buu musanifku ka hadlay qodobka koowaad wuxuu sheegay tilmaamo uu nabigeenu leeyahay sala allahu alayhi wasalam kow huwa rasuulullaahi ila nnaasi kaafa dadkoo dhan baa loo soo diray nebi maxamed sal alla alay slam jin iyo insiba ambiyadii asaga ka horreysay nebi walba risaaladiisu qoon bay khaas ku ahaan jirtay laakiin nabiyullaahi moxamed sala allahu aleyhi wasalama risaaladiisu waa kaafatan dadko dhan weeye dad iyo waxa weyaan jinba waxuu labaadoo ku tilmaamay nabigeena aakhiru lambiyaai inuu yahay wa khaatama nabiyiin baa ilahay qur-aan ku sheegay subxana wa tacaala maa kaana muxamedun abaa axadi min rijaalikum walaakin rasuulalahi wakhaatama nabiyiin nebiyaasha ilahay baa ku gabagabeeyay aakhiru lambiyaa wa imaamu rusul rususha hogaamiyahoodii weeyo hameenkii la dheelmayna nabi maxamed asagaa ambiyada tujiyay calayhi salaatu wasalaam qiyaamadana asagaa addoommada ilaahay hogaamin doono lcudmaa buu leeyahay imaam rusul wey saddexdaa tilmaamood ayuu ku tilmaamay wuxuu kaloo tilmaamo afraad diinta uu la yimid maxay ahayd biddiin alislaamiy waa diinta islaamka ahoo diintaa diinaan ahayn uusan ilaahay aqbali doonin oo dimihii ka horreeya ka waran hadda dimihii ka horreeyay diin islaam bay ahaay soo ma ogid nabi ibraahim diintiisu diin islaam bay ahayd nabiyullaahi nuux diintiisu diin islaam bay ahayd diimihii isla diimihii islaamka ahayo kulligood xag alle ka yimid diintaasu nabi maxamed la yimid sal alla alayhi wasalaam ha diintaasu la yimid diintaa waxaan ahayn oo cibaado iyo diin ahaan ilahay ku aqbalayaana ma jirto nasab ahaan haddii la yidhaahdo quraysh dadkii ugu shareeyey ugu sarreeyey oo maka deganaa ayuu kasoo jeeda ilaahay baa ka ilaaliyey wax nuqsaan ah qaabka loo abuuray qabiilka uu ka soo jeedo beledka iyo meeshuu ku dhashay kulligood wax kastoo bani aadamku ay nuqsaan u arkahayeen ilahay waa ka dhowra nasabkiisu hadduu dhaafo quraysh quraysh iyo carab nebiyullaahi ismaaciil buu ku abtirsadaa ismaaciilla wayna ibraahim oo nebi ibraahim isxaaq iyo ismaaciil ismaaciilba isagaa dhalay wax allaala wixii ambiyaahayo ka dambeeyey nebiyullaahi isxaaqna nebi isxaaq bay ku abtirsanayeen marka laga reebo nebiyullaahi ismaaciil oo walaalkiis ah nabiyulahi ismaaciil iyo nabi isxaaq walaalay ahayn ilmo ibraahim bay ahayn isxaaq wax allaala wixii ambiyaha asagay ka tartameen ka tarmeeno ka dambeeyey laakiin nebi maxamed baa wuxuu ku abtirsadaa keli ah nabiyullaahi ismaaciil calayhi wa calaa nabiyina asalaatu wasalaam huwa asagu rasuulullaahi alla kuu soo diray weeye ilanaasi dadka kaafatan dhammaan xaalay yihiin wa aakhiru lambiyaai nebiyada kii ugu dambeeyey weeye wa imaamu rusuli rususha kii ugu hogaamiyahoodii weeyaan jaa wuxuu la yimid bidiini diinka alislaamiyi ee islaamka ah aladii diinkaasoo laa yaqbalu llaahu alla uusan aqbalaynin yowma alqiyaamati qiyaamada maalinkeeda diinan diin hayrahu asagaan ahayn wa huwa nabi maxamed min nasli saadaati qurayshin quraysh ugaasiyadoodii nasligooda iyo tarankoodu kasoo jeeda ashrafu qabiilatin qabiilo midda ugu sharafka badan ahayd fii makata makadii almukaramati ee la sharfay oo la karaameeyey wayatasilu wuxuu la xiriiraya gaarayaa nasabahu nasabkiisu biismaaciila bni ibraahim ismaaciilkiina ibraahim aha calayhimaa labadooda dushooda ha ku sugnaato asalaamu ladgelyi musanifku wuxuu soo sheegay inuu ina yiri waqad alxaqtu bikulli darsin khulaasatahu darsi kasta khulaaso ayaan u sameeyey wuxuu yidhi asilatun su-aalo man waa kuma sayidunaa sayidkeena maxamedun ee maxamed huwa rasuululaahi ilanaasi kaafa waa inta ka dambaysa bimaadaa maxaybuu jaa-a la yimid waa soo mara iyadana bidiin alislaamiyi aladii laa yaqbalu lahu yowma alqiyaamati diinan hayra min ayi qabiilatin qoyskeebay kasoo jeedaan abawaahu labadii dhashay waxay kasoo jeedaan min asli saadaati quraysh biman ruuxeebuu yatasilu la xiriirsamayaa nasabuhu nasabkiisu ismaaciil ibnu ibraahim buu la xiriirsamaya alkhulaasa gebagabo sayidunaa sayidkeena muxamedun ee muxamed ah huwa rasuulullaahi alla kuu soo diray weeye ila naasi dadka ajmaciina dhammaan jaa-a wuxuu la yimid bidiini diin alislaamiyi ee islaam ah, islaamka loo nisbeeyey wa huwa isaguna carabiyun qabiil ahaan waa carab carab baa loo nisbeeyey qurashiyun quraysh ayaa loo nisbeeyey cadnaaniyun cadnaan ayaa loo nisbeeyeyo odayaasha abtiriskiisa u maraya ayaa cadnaan ka mid ayib addarsu thaani casharka labaad nasabuhu waa nebiga nasabkiisa sala allahu calayhi wasalam wa wafaatu waalidihi iyo aabihii geeridiisa nasabkiisa iyo aabihii oo dhintay waaliduhu nebiga aabihi cabdulaahi bnu cabdilmualib ibni haashim ibni cabdimanaaf ibni qusay ibni kilaab wey nebiga aabihi cabdullaahi baa la yidhaahdaa awowgii aabihii dhalayna cabdulmualib awowgii awowgiisii dhalayna haashim ibni cabdimanaaf ibni qusay ibni kilaab intaasuu ka sheega wa ummuhu hooyadina aaminatu bintu wahbin ibni cabdimanaaf ibni zuhrata bni kilaab wey fa tajtamicu waxay kula kulmaysaa ummuhu nebiga oo aamina ah maca waalidihi nebiga waalidkiisu cabdulaahi alla jirankii fii jaddihi awowgiisa alkhaamisi ee shanaad wa huwa kilaabun awowgaas kilaab weeyaan walaqad tuwufiya waa la oofsaday waaliduhu nebiga aabbihi walxaal huwa nebigu fii batni ummihi hooyadii aamino caloosheeda uu ku jiro oo urjiif uu yahay wa cumruhu da-diisuna thamaaniya casharata sanatan siddeed iyo toban sana ayay ahayd wa dufina waa la aasay bilmadiinati madiine ayaa lagu aasay ee nebiga aabihi walam yatruk ugama tegin lahu nebiga shay-an waxba oo min almaali xoola ah afar qodob buu meeshaan sheega qodobka koobaad waa nebiga abtiriskiisa min laga bilaabo aabihii ilaa kilaab buu sheega qodobka labaad waa hooyadii abtiriskeeda min laga bilaabo wahab ilaa kilaab buu sheega qodobka saddexaad xaggee isugu yimaadaan nebi moxamed aabihii iyo nebi moxamed hooyadii kilaab bay isugu yimaadaan hooyadaana ka yar intay tirsato sababtoo ah wahab iyo cabdimanaaf iyo zuhra saddexdaasay tirsatay nebiga aabihina wuxuu tirsaday cabdilmualib leanna magiciisu cabdulaahi buu ahaa cabdilmualib iyo haashim iyo cabdimanaaf iyo qusayi afar buu tirsaday nebigu sal lla alay waslam nabiga hooyadina wahab iyo waxa weeyaan cabdimanaaf iyo ibnu zuhra saddex bay tirsatay eeddii ugu aadan taha marka wuxuu afraadoo musanifku sheegay nebiga aabihi goormuu geeriyooday nebiga aabihiisoo cabdulaahi ah iyo hooyadii oo aamino ah way isguursadeen wiil yaroo dhallinyaraana wuu ahaa nebiga aabihi markaas xaaskiisii aamino uur leh welina aan wax u dhalinoon curan ayuu nabiga aabihi geeriyooday sideed iyo toban sanuna jira sideed iyo toban sanuu jira nabiga aabihi markuu dhimanayay waxaa sideed iyo tobanka jira waa nabiga aabihi buu ku aasan yahay madiino hantiya dhaqaala ma uga tega maya inaan nabiga wax hantiya looga dhiman oo aan aabihii hanti uga tegin maslaxo weyn baa ku jirta waan arki doonaayo ayib waaliduhu nabiga aabihi cabdulaahi ibnu cabdilmualib ibni haashim ibni cabdimanaaf ibni qusay ibni kilaab wey wa ummuhu hooyadina aaminatu bintu wahbin ibni cabdimanaaf ibni zuhrata bni kilaab wey fa tajtamicu way kula kulmaysaa ummuhu hooyadii maca waalidihi aabihi la jirankiisa fii jaddihi awowgiisa alkhaamisi ashanaad wahuwa awowgaasna kilaabun kilaab wey walaqad tuufiya waa la oofsaday waaliduhu nabiga aabihi walxaal huwa nebigu fii batni ummihi hooyadii caloosheeda uu ku jiro walxaal cumruhu da-diisuna thamaaniya casharata sanatan sideed iyo toban sana ay tahay wa dufina waa lagu aasay bilmadiinati madiino walam yatruka muusan tegin ugama tegin aabbihii nebiga dhalay aabihii nebigeena dhalay lahu nebiga shay-an wax oo minal maali hanti ah as-ilatun su-aalo maa nasabuhu nebiga nasabkiisu muxuu yahaa min jihati abiihi xagga aabbihi waa inagii soo marayo nabiga dee aabihii cabdulaahi bnu cabdilmualib atris waa soo mara wamaa nasabuhu nasabkiisu muxuu yahay min jihati ummihi xagga hooyadii ayadana aamina bint wahab waa soo mara fii ayi jaddin odaygeebay tajtamicu kula kulmaysaa ummuhu hooyadii maca abiihi aabihii la jirankii mataa goormaa tuufiya la oofsaday waaliduhu nebiga waalidkii dabcan hooyadii iyo nebiga aabihii waxay ku kulmayeen awowga shanaad oo kilaab ah mataa tuwufiya goormaa la oofsaday waaliduhu nebiga waalidkii sala allahu caleyhi wasalam isagoo uurka hooyada ku jira ayna xaggeebaa dufina lagu aasay bilmadiinati ayaa lagu aasay alkhulaasa gabagabo abuuhu nebiga aabihi cabdulaahi bnu cabdilmualib buu ahaa wa ummuhu hooyadina aaminatu bintu wahab ayay ahayd yaltaqi wuxuu ku kulmaa nasabuhumaa nasabkoodu fii jaddihi awowgiis alkhaamisi ee shanaad maata abuuhu aabihi wuu geeriyooday wuxuu ii qorayaa aniga maatu laakiin maata weeye maata wuu geeriyooday abuuhu aabihi walxaal huwa nebiguna fii batni ummihi hooyada caloosheeda uu ku jiro ha u qaadanin maata abuuhu nebiga aabihii baa geeriyooday wahuwa aabihiiyo fii batni ummihi ma aha sababtu waxa weeye aaba caloosha isagoo ku jira dhintay goormu aaba noqday culimmadu waxay isweydiiyaan nabi maxamed sala allahu caleyhi wasalama inuu agoon noqdo asagoo uurka hooyada ku jira aabahi dhinto maxaa xikmadaho ku jirta waxay culimmadu leeyihiin xikmooyin badan baa ku jira waxaa ka mid ah dadka mubdiliinta ah ee nebi maxamed risaaladiisa ilaahay subxaana watacaala uu la soo diri doono ka hor imaan doona dadkaasuusan shaki quluubtooda uga gelin hadduu nebigu waxa weeye aabihii uu nin hantila ahaan lahaa oo ummadda dhexdeeda waxaweya boqor ka ahaan lahaa aabihii wiil yar asagoo oo siddeed toban sano jiro waa dhintayba waxay odhan lahaayeen aabihii baa dhaqaale ku bixiyey oo usoo sharaxay hawshaan uu sheeganaya nebi ma ah marka si hawshaa meesha looga saaro aabbihina hanti ugama dhiban waxaa weeyaan agoonna wuu ahaa waxaa sada labaadoo agoonnimada nebi maxamed inuu agoomoobo faa-iidaha ku jirta qof kasta oo agoon ah zaman kasta iyo waqti kasta iyo makaan kastoo uu joogo waa inuu ku dayda nabi maxamed sal alla alayhi wasalaam oo uu ogaado in aabbahaa dhintaaye macnaheedu maaha caro ilaahay inay kugu dhacday inay maslaxa ku jirtaa dhici karta aabbaha ajal buu leeyahay uusan dhaafi karin marka maslaxa inay kugu jirtana waa suurtagal qadarka iyo qadaha ilahay ku qanac marka wallahu aclam sala allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina mxamedi waaalihi wasaxbi ajmaciin